bismi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wslى اllah عlى mxamedi wعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wysir lii amrii waxlul cqdaة min lisaani yafqahu qowlii waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaan ku guda jirnay macaarifta waxay noo soo dhammaaday afar ka mida kii shanaad bu sheekhu raximah اllahu tacaala halkan uu ka bilaabaya wuxuu yidhi sheekhu uma duladaatu uma duladaati uma yelii waxaa la xidhiidha almawsuula mawsuulka waxaa la xidhiidha dul adati kii aalada u saaxiibka ahaa ayaa ismiga mawsuul la xidhiidha wa hiya aaladaasi al al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalada ay ahaatay wa siiba weyhi wa cinda siiba weyhi siiba weyhi agtiisa xaalada ay ahaatay la laamu laam maaha waxdaha keliyad xaalada ay tahay laamtu qulnaa saasaan leenahay yuu yidhi sheekhu khilaafan ay mukhaarifiina xaalan khilaafana lilakhfashi akhfash wa takuunu waxay ahaani hiya ashii lilcahdi ay litacriifi dilcahdi ka ogaalka u saaxiibka macrifayntiisa ayay u ahaan wadalika tusaale naxwi fii zujaajatin iyo wixii lamida weeye quruurad azujaajatu quruuradii iyo wajaa waxa yimiday alqaadi qaadigii ayaa yimiday aw liljinsi aw takuunu waxay ahaani litacriifi ljinsi jinsiga macrifayntiisa ayay u ahaan wadalika tusaale ka halaka waxaa halaagay annaasa dadkii waxaa halaagay addinaaru dinaar iyo wadirhamu dirham baa halaagay iyo wajacalnaa waanu abuurnay min almaai min xaqiiqati lmaai biyaha xaqiiqadooda waxaanu ka abuurnay kula shayin shay kasta ayaanu ka abuurnay shaygaasoo xayin nool ow listiqraaqi afraadihi jinsiga afraadiisa afraadda amaanshaynteeda inay ahaato wadalika tusaale naxwa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaalo yahay mid daciifa oo waxa weeyaan tamar daran aw sifaati aw listiqraaqi sifaatihi jinsiga sifaadiisa sifaada maanshaynteeda inay ahaato wadalika tusaale naxu zaydun zayd arrajulu weeyi halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka gudagelayaa kii shanaad waxaynanu naqaanaa inay sidaa ay usoo kala horeeyeen u kala rutbo sareeyaan xagga macrifanimada acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu lishaarati famawsuulu atm wbacdahu dhulaami wاlmudaafu fi rutbati اladii lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami الshahiiri mayna intaa wahayn markaa uma waa tartiib maca talaakiya waxaa ku soo xiga duladaadka kii aalada u saaxiibka ahaa aaladaasi wuxuu yidhi cinda khaliil iyo sibawayhi waa albul cinda khaliil wacinda sibaweyhi khaliil ibnu axmed alfarahidi iyo camar ibnu qumbur oo ardaygiisii ah waxay leeyihiin aalatu tacriifku waa al waa isla fahnima akhfashna wuxuu leeyahay maya waa laamta kelideed hamzadana waxaa loo keenay tawasulan lisaakin laamku maadaamau reeban yahay laamka dee saakinkaasa lagu gaadhaya ma isla fahni sharaxaan ku faahfaahin doonaa haddaba ashaasi waxay noqonaysaa mid cahdiye ah iyo mid jinsiye ah sidii mutamidu qabiya fiican saas yahaan jirtay marka ugu horeysa waxaa loo qabinaya mid cahdiye ah iyo mid jinsiye ah. ah cahdi waa maxay shay la og yahay ayay macrifaynaysaa shay la og yahay ayay macrifaynaysaa shaygaa la og yahayna sidee loo ogaadaa saddex siyood baa loo ogaan karaa sheekhuna uu soo wadaa masxuubkan ay gashay inuu dikri u soo horeeyey oo ima cahdun dikriyun inuu yahay oo shaygan imika ashu ay ku jirto waxa u soo horeeyey sheegitaan jaaa rajulu nin baa yimid fa akramtu rajula ninkiibaan maamusay muna usoo horeeyin sheegitaan kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawn rasuula eega ashaasi waa lilcahdi litacriif lcahdi lakin cahdi maxaa lagu ogaaday masxuubka ay gashay buu usoo horeeyey dikri de sheegitaan baa usoo horeeyey waan isla fahnima iyo in dihni in maskaxda laga garanayo tan kolkaa wuxuu ku tusaaleeyey fi zujaajatin azzujaaja iminka azzujaaja sidaa dambe waa litacriif ilcahdi weliba cahdigaasi waa kii ahaa cahdi dikriya wey cahdun dikriyun waa ogaal maxaana lagu ogaaday masxuubkan ay ku jirto waxa usoo horeeyey dikri sheegitaan oo ta zujaaje iyadoo nakira la sheegay de azujaajat iyadoo macrifa lagu socdi iyo maahe cahdigaasi inuu yahay cahdi dihniya maskaxda laga garanaya ya labadeena wada hadlayna fuad waxaynu isla garanaynaa qaadi gaar inuu magaalada joogo nin sheekho oo qaadiyo oo dadka dee kala ya adna waan garanaya adna waad garanaysaa kadibna waxaan ku yidhi ama adaaba yidhi jaa alqaadi dihniga maynaan ka garanayn wakaana maxaa la dhahda waa ogaal xaggee laga ogaaday dee dihniga ka kalena waxa weeyaan waa cahdi xuduuriya alyawma baa tidhi ya alyawma dee alyawma maantaba taagan tahay bade maana taagnayn aclamu cilma alyawmi wlamsi qablahu walaakinanii can cilmi ma fii adin cami shalayto way soo dhaaftay sooma berina war kama haysid maantaa taaganta soo maa iyadna taa cahdigeeg waa maay waa mid xuduuriya de waaba dhex joogtaa maalinta maalina dhex joogid waad dhex joogtaa alyawma akmaltu markuu ilahay leeyahy de maalin carafe la taagnaabay ahayd weliba maalin jimcaay ahayd soo ma lakin inaga tusaale alyawm markaan leenahay imika de maalinta waaba xuduura waa dhex joogtaaba de waad dhex nooshaaba maalinta taana maaa ahdigaasi maxaa lagu ogaaday waaba xuduuriya de waa taagan tahayba marka casha cahdiyadu saddexdaasay noqoni jinsiyaduna ya iyadna saddex bay noqonaysaa de ima litacriif ljinsi jinsi bay macrifaynaysaa xaqiiqada xaqiiqaday macrifaynaysaa litacriif alxaqiiqa waa la idhaha litacriif aljinsi waa la idhaha litacriif almaahiya waa la dhahda intabaa la odhan karaa marka waxaa looga jeeda un xaqiiqadii tusaale ahlaka naasa dadkii waxaa halaagay adinaaru dinaar baa halaagay wadirham iyo dirham baa halaagay lacag meel kasta halama halaagba ta masaajidka lagu dhisma halaagba ya maya rag baa janno ku iibsada ma soo maha adduun dar ilahay ula baxayde kaas ma halaag ba waxaa looga jeedaa xaqiiqatu alabilmaali ah xaqiiqatu dunyabaa ah halaag de laakin riyaal kasta oo meel yaalla halaaga maaha macneedu xaqiiqada laga sheekaynaya saxiix walala xaqiiqada laga sheekaynaya taasi waa litacriif alxaqiiqa ama listiqraaqi afraad iljinsi jinsigan meesha yaalla afraaddiisoo dhan bay wada gaadhaysaa wa khuliqa alinsaanu daciifan insaankii waa la abuuray xaaliba mid tabar daran daciifkana maxaa looga jeeda bimacnaa laa yatamaalaku can shahwati rabitaankiisa iskama qaban kara walmacsuumu man casamahu llah isagu awoodu leeyahy iskama qaban karo rabitaankiisa sooma iskagama qaban karo marka waa maxay fardi kasto ma fardi ka baaqan karaa jira imika oo khuliqa insan daciifan ma isagu awood la jira la dhammaan waa ka simayin afraadoo dhan bay maanshaynaysaa taasina weliba kulli baa degi karta soo ma maxaa degi kara ya kul baa degi karaa weliba calaa jihati xaqiiq buu degi karaa wa khuliqa kulu linsaani cid ka baaqan kartaa ma jirto dacfiga iyo listiqraaqi sifaati ya afraad ljinsi jinsiga afraaddiisu sifaatka uu leeyahay oo dhan bay maanshaynaysaa anta rajulu baa lagu yihi anta rajulu aduu nin baa tahay ma ragoo dhan baa ninkan ku dhex jira wadaatu laa tadkhulu ala daati daat daata dhex gashaad maad aragta weli wljawharu laa yadkulu cala ljawhari daat daate ma dhex gasha anta rajulu aduu nin baa tahay ma ragg o dhan baa kugu dhex jira waxay ka dhigan tahay sifaadkii raggu ay lahaayeen oo dhan baad kulmisatay hadday tahay geesinimo hadday tahay deeqsinimo hadday tahay waxa weeyaan cilmi dee sifaadku way fara badan yihin soo ma sifaadkii rag ay lahaayeen oo dhan ayaad koobsatoo lagaa heli weyaan macnuu anta arajul taasina waa maxay waa listiqraaqi sifaati afraadi jinsi iyadana saddexaad soo qaybsanta marka isagoo faahfaahsana sheekhabay noo soo wada insha alla aalatu taxriifkana isaga inoo sheegi doone waa afar qawl baa ku jira sida aynu kusoo baraarujino mulxiibate meel afar qawl aan jirin wa aalatu tacriifi alfa man yuri tacriifa kibdin mubhamin qaala lkabid wa qaala qawmu inaha laamu faqad id alif lwasli mataa yudrik saqad halkaa markaan maraynay sharaxaa inoo dhigaya de soo ma shuni qaabki si fiican buu qaadaa dhigay afar qawl baa ku jira lakin siduu halkan ega ku khulaasayn doono saddex bay noqon doonaa siduu khulaasadiisa u keeni doono saddex bay noqon doonaan mid buu ka tegaya u fiirso al weeyaan ayo cinda khaliil iyo cinda sibaweyhi halkaa labaa ka soo baxaya marka khaliil ibnu axmed alfarahidi iyo sibaweyhi oo ardaygiisa ihi waxay qabaan aalatu tacriifku inuu al yahay waxay ku kala duwan yihin hamzada khaliil ibnu axmed alfarahidi hamzadu agtiisa waxay ka tahay hamzat lqarci siiba wey agtiisana hamsadu waxay ka tahay zaaida waa hamsatulwasli wey intaasbay ku kala duwan yihin labadood waa laba qowl manaan waa al oo socota laakin hamzada lilqadciya waa al oo socota laakin hamzada ayaa zaaida mayna labayn qowlka saddexaad waxaa iskale afash wuxuu leeya waa laanta hamzadana maxaa loo keenay tawasulan lisaakini saakinkan baa lagu gaaraya reebante ila ashway reebante laamkamuna reebanayn laamka reeban baa lagu gaaraya waa imise saw saddex maa qowl daciifa ah isagu iska jiro oo ah waa hamzado keliya waa hamzada oo keliya ya oo laamka maxaa loo keenay laamkana waxaa loo keenay buu leeyahay farqan baynaha wa bayna hamsat istifhaam hamzada hamsatu tacriifkiiyo waxaa lagu kala saaraya hamzadii hamsatulistifhaamka yaa iska lahan jira kana abulcabaas almubarid afartaa qowl baaba ku jira aalatu tacriifkana afartaa qowl baa ku jira wuxuu yidhi sheekhu uma duladaati uma yali waxa la xidhiidha almawsuula mawsuulka waxa la xidhiidha duladaati kii aalada u saaxiibka ahaa fii rutbati macrifati macrifada darajadeeduna kula xidhiidha wa hiya aaladii al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalada ay ahaatay maa qusida lafduhu fa wasmun mana saxayn cinda khaliilin khaliil agtiisa xaalada ay ahaatay wahiya eh, wahiya eh, eh, aaladii al weeyi wahiya aaladii al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa ah, aaladu marka maxaan ku tacalujiyey wahiya aaladii alweyi weyidaasi af soomaali ahaan kaynuunu ka dhiganya ma kaynuun ahaanshuu ka dhiganya sooma af soomaaliga halkaad ka fahmisid kaynunkaasaad ku tacalujinaysa cinda alkhaliili khaliil agtiisa wahiya iyadu alweyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa al ku tahay halkan ku tacalujina kaynuunadaad ka fahmaysid alweyida saa waad odhan kartaa adee doontiida iska xaaleysa saasaa kuu fudud waad arkasaabe wahiya aaladii al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalad ayaatay ashu misla fahne wasiiba weyhi siiba weyhi agtiisa xaalad ayaatay la laamu laamse maaha waxdaha xaalay tahay laamtu kelideed qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan ku khilaafayno khilaafan mukhalifin ilil asfashi wa takunu waxay ahaanihi iyo ashii lilcahdi laba mudaaf soo qadar lilcahdi waxaana kuusoo qadariya xaashiyada lilcahdi litacriifi dilcahdi ogaalka ka u saaxiibka macrifayntiisa ayay u ahaani wadalika tusaale naxu fi zujaajatin azujaajatu quraaradii iyo wa jaa waxa yimdi alqaadi qaadigaan isla garanayni aw liljinsi aw takuunu waxay ahaani liljinsi litacriifi ljinsi jinsiga macrifayntiisa ayuu ahaan wadalika tusaale ka ahlaka waxaa halaagay annaasa dadkii waxaa halaagay addinaaru dinaar iyo wadirhamu dirham baa halaagay wajacalnaa bimacnaa khalqa wey wajacalnaa waxaanu ka abuurnay min almaai ay min xaqiiqati lmaai biyaha xaqiiqadooda waxaanu kula shayin shay dhammaantii shayga oo xayin nool macnuu wuxuu ka dhigan yahay kulu fardin xayin khuliqa min xaqiiqati ilma fardi kasta oo nool waxa laga abuuray min xaqiiqati ilma aw takunu waxay ahaani ashi listiqraaqi afraadihi jinsiga fardiyadiisa maanshaynteeda ayay u ahaani camimideeda way wada gaaraysa wadalika tusaalihii wahulia insaanu daciifan iyo wii lamid wey khulia waa la abuura alinsanu insanka daciifan xaalo iyo ashi ku jirta alinsan ashi ku jirta waa listiqraaqi afraadi ljins aw sifaatihi aw listiqraaqi sifaatihi jinsiga ya afraadiisa afraadaasi sifaatka ay leedahay maanshaynteeda ayay u ahaani naxwu zaydun zayd arajulu wey sifaadkii raganimo oo dhan sifaadkii ragga laga helayay oo dhan baa ku guda jira oo u koobsaday wey macnuhu sharaxa baleega annawcu nooca nooca alkhamisu shanaado min anwaaci lmacaarifi macaarifta anwaacdeeda ka mid duladaati waa kii adaadka usaaxiibka ahaa waa kii aalada u saaxiibka ahaa duladaadkana weliba fiican in alla idhaa iyo in adaadkaasa ka fiican marka si ay usoo wada galaan allaamtii hadday noqonayso aalatu tacriifte duladaadkaasa fiican marka naxwu alfarasiyo wixii lamid aweeyi wlghulaamiyo wixii lamid aweeyi eega farasku waa duudii wey adaadkuna waa asha weeyaan ila duladaad mu isku daafisay ma ya duud maxay ku dhacaysaa waa faraska iyo ghulaamka adaadkiiyo aaladiina waa asha ku jirta de ya saw farasu markii saw hulaam mu ahayn alghulaam wey waa dul adaado wuxuu wataa aaladii wax tacriifinaysa wa mariin alfars waa faraskii alghulaamu wiilkii mislafani wlmashhuuru wlqawlu qawlka qawlka almashhuuru lacaanka bixiyey bayna naxwiyiina naxwiyiinta dhexdooda lagu caan bixiyey ana almucarifa macrifeeyuhu al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisuna al yahay kawnonadii baan ku tacalujiyey ama asha ka xaale wlqawlu qawlka qawlka almashhuuru lacaanka bixiyey bayna naxwiyiina naxwiyiinta dhexdooda lagu ana almucarifa ka mucarifka ee wax macrifaynaya al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalada ay ahaatay maa qusida lafduhu fahuwa smun haddee doontidna mucarifkaba ka xaale bayna naxwiyiina naxwiyinta dhexdooda lagu aalbiiyey lagu caan bixiyey ana almucarifa macrifeeyuhu al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalada uu yahay mucarifku kaasa kasi fiicanba ma cinda alkhaliili khaliil agtiisa xaalada uu yahay mucarifku walaamulaam weeyi waxdaha xaalay tahay kelideed laamtu cinda sibaweyhi sibaweyhi agtiisa xaalada u yahay mucarifku ya ana almucarifa mucarifku allaamu weyi de saasalago laam way ku cadfante allaamu weyi waxdaha xaalay tahay laamtu kelideed cinda sibaweyhi sibaweyhi agtiisa xaalada u yahay mucarifku warmayna basida ya markaa u fiirso wuxuu leeyahay sida mashhuurka ah ee caankii naxwiyiinta dhexdoodana caanka ka ihi mucarifka wax macrifaynaya waa al oo wada socota khaliil agtiisa siiba weyhi agtiisana waa laam marka eeg sharaxa iyo matnigu wuu iskhilaafsan yahy waad wada jeedaan warkii hore wuxuu ku yidhi waa al buu alna cinda alkhaliili wa siiba weyhi buu kugu yidhi moogta haddana muxuuna yidhi mucarifku sida mashhuurka ah ee caanka ah al waa cinda alkhaliil siiba weyhina waa laamta laba qawlo siba whu leey ayuu ku dareensiinaya inuu siba whi laba qawl leeyahay laakin sida maaha sidaa maaha khilaafkani khilaaf madhabiya maaha waa khilaaf xagga fahamka ka yimid culimadii siba whi kitaabkiisa akhriday ayay qaarna u fahmeen siba whi inuu qabo al aalatu tacriif inuu aaminsan yahay mayana qolo kalena waxa u aamintay oy u fahantay inuu yahay laam marka khilaaf madhabiya oo siba whi laba madhab buu kuleeyahy aalatu tacriifka maaha ee ciddii hadalkiisa fahmaysay ee soo naqlinaysay baa u fahamtay sidaa wey macnu masl fahne sidaa weeyaan marka marka waxaa qaba maxamed ibn mali laftiisa qaba xitaa siiba wehi inuu leeyahay aalatu tacriifku waa laamta aalatu tacriifku waa laamto keliya markaa maaha madhab ikhtilaaf madhabiya maahe waa ikhtilaaf fahmiga ka yimid xaggiisa ciddii nuqalo soo naqlisay kalaamka siiba wehi ama qowlka siiba weyi markaasaa ufahma taana wuxuu yihi wlmashhuuru bayna naxwihina an macrifa alwey cinda alkhaliili xaalada waada macrifu walam wey waxdaha kelida xaaladat cinta si weysiba agtiisa xaalada waaday naqala ibnu cusfuurin ina cusur ibnu cusur ah, cusur xamaraa sooma wa naqala ibnu cusfuurin ibnu cusfur wuxuu soo naqliyey alawala ka horuu soo naqliyey can ibni kaysana ibnu kaysaan buu ka soo raray isagu masle bani ibnu cusfuur wuxuu soo raray qowlka hore yuuna ka soo raray ibnu kaysan qowlka hore waayo waa mucarifku inuu al yahay cinda alkhaliil wathaniyi wanaqala waa soo raray huwa ibnu cusfuur athaniya ka labaadna waa soo raray can baqiyati naxwiyiina naxwiyiinta inta kale ee ka soo hadha ibnu kaysan buu ka soo raray qowlka labaadna ayo waa inuu laam yahay aalatu tacriifku cinda le cinda sibaweyhi cinda sibaweyhi wanaqala waa soo reray ibnu cusfuurin ibnu cusfuur alawala qowlka hore oo alatu tacriifku inay al tahaya cinda khaliil can ibni kaysaanu kasoo naqliyey wathaniya qowlka labaadna uu soo naqliyey oo laam inuu yahay aalatu tacriifku cinda sibawey can baqiyati naxwi inuu kasoo naqliyey wanaqala waxaa soo naqliyey hu laamkaasi inuu yahay keliya aalatu tacriif bacduhum barhkood baa soo naqliyey can ilakhfashi akhfas bay kasoo naqliyeeno akhfash baa iskale bay leeyihin laamtan inay aalatu tacriif tahay iyadna wazacama wazacama bnu malikin ina maalik wuxuu sheegay anahu xaal iyo shaniye laa khilaafa wazacama wuxuu sheegay ibnu malikin ina mali marka qowlka horen kula ina maali wuxuu ku tegsan yahay inuu laam yahay waa sabqulisaan bay iga ahayd isaga wuxuu qabaa inuu sheekhiisa la wadaagay sheekhiisa inay ya wada wadaageen keliya laakiin isku khilaafsan yihiin un hamzada saasuu isagu qabaa wazacama wuxuu ku andacoodu sheegay ibnu malikin ina mali anahu kainun inuu ahaa nin bayna siiba weyhi siiba weyhi dhexdiisa iyo wlkhaliil khaliil dhexdiisa fi ana almucarifaka wax macrifaynaya al al inuu yahay mucarifka wax macrifaynaya al inuu yahay khaliil oo sheekhii iyo siibaweyo ardaygii iskuma khilaafsano qaala wuxuu yihi ibnu malik wa inama alkhilaafu khilaafku waxa uunu ahaaday wa inama alkhilaafu khilaaf khilaafka oo baynahumaa labadaa dhexdooda ihi kainu fi lhamzati hamzada u ahaaday khilaafka labadoodan udhexeeya waa hamzada ee iskuma hayaan al inay mucarifo wax macrifaynayso laakiin waxay isku hayaan hamzada ma hamzadu ma hamzatulqadciba mise waa hamzatulwasli bay isku hayaan cinda khaliil wa hamzadu waa hamzatulqadci cinda siboyna hamzadu waa hamzatulwasli waa inta azaa'idatun zaaida miya hiya hamzadu azaa'idatun zaa'ida miya hiya hamzadu am asliyatun mise waa asliya taasay isku hayaan ee iskuma hayaan ma al oo wada socota laakiin maxay isku hayaan hamzada mazaaida mise waa asliya mazaaida mise waa asliya mazaaidaayo waa hamsatul wasli ma asliyaayo waa hamsatul qadci saasa utaqana soo ma markaa zaaidaya asliyada tacbiirkumu ku bedela wa sidii un weyan zaaidada muxuu ka wadaya waa hamsatul wasligii asliyadana muxuu ka wadaa hamsatul qadcigiide ha fahmi waayn de waaya azaa'idatun zaaida miya hiya hamzadu am asliyatun mise waa asliya ahiya hamzadu zaa'idatun zaa'ida miya am asliyatun mise waa asliya ya maxay ku kala duwan yihin azaa'idatun zaa'ida miya hiya hamzadu ahiya iyadu zaa'idatun zaa'ida miya am asliyatun mise waa asliya icraabaan maxay ku kala duwan yihin ya mana khabar hiyadu زائدة وخبر مقدم هاي هاي لبضة قربة ها يا أنت هدي نجس تجس كده يلا أنت فا أنت صوت فانسين دي بهذا الشيء وكل كده منو عكسه أزائدة زائدة ميا هي همزدو أهي يد زائدة زائدة ميا haye zaa'idatun waa khabar haye kolkaan ilaa zaa'idatunna zaa'ida maxaan ka dhigay khabar baan zaa'ida ka dhigay hiyana maxaan ka dhigay mubtada ka dhigay baad ku raxsantihin wara culimo ya labada goorba labada goorba waa mubtada wey saaxiibka gooraan buu ku aamusan maaraysa ya maku khilaafsan maad khilaafsan tahay dabal wara shacab shukuur maad khilaafsan tahay maad khilaafsan tahay maya dhada caawa khilaaf ma jire a saamaynn waaad ku waafaqda miya cabdiramaan cabdiramaan damir fasliya y ya zaaidatu waa maay zaaid waa maay zaaid waa maay ismu faacil ismu faacilo ictimaada saa mahay mubtadama noqdo kalna waa maay faacilun sad masd khabr weyaan halkaan saa ka laqmiy waa faacilun sad masd khabr mabahaba khabar khabar iyo wa laga tegey azaa'idatun zaa'ida miya hiya iyadu waaba faacil ba marka ahiya zaa'idatu markaa in loo mubsadiye khabar ictimaad bu imika haystaa hamsu haysta istifhaam bu haystaa ma de waa faacilun sadda masad alkhabar araakibun anta can aalihati saxiix ilalah waay waa iska fudayd wey wastadalla wuxuu daliishaday ina malik calaa dalika cadamulkhilaafka wuxuu u daliishaday bimawaadica meelu u daliishaday mawaadicda oo awlada uu soo arooriyeyna maali ha mawaadicda uu soo arooriyey min kalaami sibaweyhi sibaweyhi kalaamkiisana uu ka soo arooriyey saasuu u daliishaday haddaba oo talakhasa waxa soo saafiyoobay fi lmas'alati masalada dhexdeeda waxa soo saafiyoobay halaathatu madaahiba saddex madhabba ayaa yimiday oo noqday maxay niidda masalada ama xulka masalada oo talkhaso kuma qorayo idinkuna talkhiisba haye xib marka hdeoroso y wa talkhiisulkalaami hadalka soo talkhiisintiisu ya fi maslati ana fi lmasalati masalada waxaa ku sugan alaaata madaahiba ya saddex madhab baa kusugan saas buu noqonaya idinkanada annagana waa tanakasa buu noqonaya annaga waa ficli watarakasa waxaa soo saafiyoobi fi maslati maslada alaaatu madaahiba de waxa kuu qaran hadaad macnaysan kari weyday waa khatare intaas ka macnaystaya alaaatu madaahiba saddex madhab axaduhaa alaaada midkood ana almucarifa mucarifku al wey mucarifka wax macrifeynaya eh, aalatu tacriifku waa al wlalifu aliftuna asliyatu wa asliya wa hamsatulqadci qawlu man qawlu khaliil ibnu axmed alfarahidi athani ah, madhabka labaad ana almucarifa mucarifku al weeyi walalifu aliftina zaa'idatun zaa'ide weeyi qawlu man siiba weyhi athaaliu ka saddexaad ana almucarifa mucarifku allaamu laam weeyi waxdaha xaalay tahay keliyadeed hamsadana tawasulan lisaakin baa loo keenay qawlu man qawlu akhfash hal qawlun buu ka tegay alhamzatu faqad qawlu man abu cabaas almubarid abu cabaas almubarid laamkana maxaa loo keenay farqan baynaha wa bayna hamsati istifhaam marka aalatu tacriifka aqwaasha ku jirtana de inu ku daba socon waa inta an almacrifa al wlalifu zaaida wlhamzatu zaaida ana almucarifa al wlalifu zaaida ana almucarifa allamu faqad ana almucarifa alhamza faqad afartaa qawl baa ku jira wlixtijaaju xujow raadin lihadihi tan loo raadiyo tan almadaahibi ee madaahibta madaahibtan sbla raajisan yihiin in xujo loo raadiyaa yastadcii wuxuu dalbi ixtijaajkaasi tadwiilan hadal dheerayn bu dalbi tadwiilka oo laa yaliiqu aanu cunamayn huwa tadwiilku bi haada kan alimlaai ee yeedhinta imlaa yar arday loo yeedhi maarata waa imli gurido kitaabkaydba ya bi haada alimlaai imlahan yeedhiskan yaray uma cunamayo guleey in halkan lagu wada oobsado maxay ya aqwaasha aan tirinay mid kasta xujadiisa haddayn raadiyaas nidhaano imlaha inagu dheeraan bu leeyahy ya soo ma aragtid aqsaamtii maan halkana watanqasimu way qaybsami alal way qaybsami ashya almucarifatu macarifada ahay halaaata aqsaamin waaya naasir ma ila socota ya ilama socotid waaya faacilkii tanqasimu ilamaad soconi waayahay cadfta waa al wey weliba inay faaciltaa maxaa sii cadaynaya wtanqasimu alashii almucarifatu siaa dambaan yaalay de ma arkeysid markaa ila socda watanqasimu way qaybsami alal way qaybsami ashii almucarifatu mucarifada ahayd halaaata aqsaamin waayahay shamsdiin ay halaaata aqsaamin maxaad ku nasbisay nazcu lkhafid limaada inqasami waa laazim waa infacalaba marka waxay ku gudubtaa ilaa bay ku gudubtaa ilaada meesha ka maqan marka mu qoraya wala maasha allah yani wuxuu qoraya alaata aqsam inu mafcuul caadiya waaya wuu ku qoraya miya watanqasim way qaybsami alal way qaybsami ashya almucarifatu mucarifada ahayd alaaata aqsaamin ilaa alaaati aqsaamin saa ufahma marka waxay ku gudubtaa inqasami waa maxay waa ilaa marka haddaad aragtaan isaga kahor dhigan khaafidkii baa meesha laga siibi wey macnu nisculkhaafid khaafidkii baa meesha laga siibiy kadibna fantasaba uu iska nasboomay saxiix walala wadalika ismu ishaaraha waxaan ku ridanaa tanqasimu masterkeega inqasamo masterkeeguna inqisaam oo inficaalhayn wadalika inqisaamkaasi haabitun waa mid sugan annahaa liannahaa ashu ima litacriifi lcahdi ogaal macrifayntii inay u ahaatay aw litacriifi ljinsi jinsi macrifayntii inay u ahaatay aw lilistiqraaqi maanshayin inay u ahaatay saddexdaa waa mid ka fiicnaa taqsiimkii uu soo maray saaxib lmutamima ka fiicnaa halkan sheekhu eeg cahdigii markuu sheegay labadan dambu istabageliyey jinsiga usii qaybsam jinsiga qaybtiisi mid kamid u sheegay marka waxa fiican in la idhaahdo waa lilcahdi iyo liljinsi mid kamidana haddana mid waloo kamida labadana mid kasta saddex laga sii saaro tacriifkii baa ka fiican marka fa ama latii asha litacriifilcahdi ogaalka tacriifintiisa usugnaatay sugnaatay fatanqasimu way qaybsami qismayniba iminkana yidhi idinkana ilaa ma dhige ad fahmi kartid marka tii qiyaas qaadade fatanqasimu way qaybsami hiya ashaa litacriif cahdigi qismayni ilaa qismayni laba qaybood bay uqaybsami laba qaybood ayay uqaybsami tan lafteeda mid buu ka tegay de laba u qaybsamaya tacriif cahdigu ma laba asha cahdiyad ma laba saddex minku minaa kasoo sheekeynin mid buu ka tegay marka liana alcahda ogaalku imaa dikriyun mid sheegis loo nisbeeyey inuu yahay ow dihniyun mid dihniga iyo maskaxda loo nisbeeyey inuu yahay labada waa mid shaygan waxaa lagu leeyahy waa la og yahay ogaalka shaygu muxuu ku xasili karaa saddex mid ka mid a inuu dikri usoo hormaray masxuubkan ay ku jirto in maskaxda laga garanayo in maahee uu xaadir ba yahay saddexdaasm saddexdaa mid kamida lagu ogaan kara marka labun bu inoo timaamay imaa dikriyun inuu yahay mid sheegis loo nisbay aw dihniyun inuu yahay iyada oo cahdi dikriya ah kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawn rasuula eeg arasuul ashaasi waa maay waa ahdiya ahdigaas muxuu siiyey weliba wa ahdi dikriya ahdi dikriyana waa maay macnihiisu taqadama masxuubuha bidikr sheegitaanku kusoo hormaray ahdiga dihnigiina waa maxay id humaa fi lgaar waktiga ay ku sugnaayeen isagii abubakar algaar godkii lasla gelinaya godkii gaarulxira ama machuudku waa xuduuriya wuu joogaba alyawma akmaltu maalin jimcahayd yo carafe la taagan yahay markaa cahdiyada saddexaas u qaybsantay falawalu ka hore ka hore waa ka dikrigu soo horeeya sooma ka qawlika odhahdaad iyo wuxuu mida waayi ishtaraytu waxaan soo gatay farasan faras baan soo iibsaday uma bictu waan gaday oo waan sii iibiyey alfarasa sayladan tago faras baan soo iibsaday faraskii markaan soo iibiy dib baan usii iibiyey ishtaraytu farasan faras baan soo iibsaday uma bictu waan sii gaday alfarasa faraskii adu koo sheekee bal iminka alfaras oo maxay waa cahdi dikriya maxaa soo hormaray masxuufkan ay ku jirta mnu dikri usoo hormarin dikri baa usoo hormaray ay bictulfarasa faraskii baan iibiyey almadkuura la soo sheegay faraska hadda ka hor una soo sheegay ayaan haddana dib usi iibiyey walow qulta haddaad dhahdid uma bictu waxaan iibiyey farasan faras baan iibiyey haddaad tiraad ka waran ishtaraytu farasan faras baan soo iibsaday uma bictu farasan way isbedeshay faras baan soo iibsaday ku hore iigu sii joogina waan sii iibiyey wey macnu kii maa lakin egaa soo iibsaday walow qulta haddaad tidhahdi uma bictu waan iibiyey farasan faras baan iibiyey lakaana wuxuu ahaanayaa faraskaasi farasan faras faraskoo qiilal awali kii hore aan ahayn kii hore maaha qaala lahu tacaala wuxuu yidhi mathalu nuurihi ilaahay nuurkiisa sifadiisu ka mishkaatin oo kale weey daaqada oo fiiha daaqada dhexdeeda misbaaxun liifadi ay tahay misbaaxun faynuusu yahay almisbaaxu faynuusku fii zujaajatin quraarad buu ku jira azujaajatu quraaradii kaanahaa quraarada waxaad moodaa kawkabun xidig duriyun jawhar loo nisbeyey ama duriyun iftiimay laba tusaalo kasoo qaatay iminka almisbaaxu asha ku jirta waa cahdi dikriya wey waayo misbaaxuna nakiraha soo hormartay azujaajatu asha ku jirta waa cahdi dikriya waayo zujaajatu mayna soo hormartay wathaani ka labaadna ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida aad tidhaahdi jaa waxa yimiday alqaadi qaadiga aynu isla gelanna yimid idaa kaana waa marka uu yahay baynaka adiga dhexdaada wa bayna mukhaaabika iyo qofka aad la hadlaysid dhexdiisa cahdun isla garasho i qaadin qaadi aad isla garanaysaan qaadigo khaasin gaara qaadi gaar inu isla garanayni o labadeenio maskaxdan ku wadaayni ayaa tiri ja qaadi dee cahdigan waa cahdi dihni maskaxda laga garanaya muxuu ka tegay unkii xuduuriga ahaa alyam oo kale alyawma oo kale haddaba eeg hadday nakira meesha taalo nakira taal ismi nakira isagoo macrifaa la soo celiyey muxuu noqdaa cayn al cayn alawal ayn ula bu noqon jaaa rajulu ama ishtaraytu farasa uma bictu alfarasa sax ma kolka hore nakir u ahaatee maxaanad ku soo celisay dee macrifaad ku soo celisay idaa uciidat nakiratu macrifatan takunu cayn alula macrifaad sheegtay macrifaad ku soo celisay iyadna waa cayn alula iyadna waa cayn alula wey haday macrifadii aad sheegtay macrifo ay ku soo noqoto waa caynulula jaaa arajulu faakramtu rajula jaaanii arajulu faakramtu arajula waa ninkii un laftiisii weeyaan macrifaad sheegtay macrifaad ku soo celisay waa cayn alula imisaan haynaa laba nakiraad soo noqotay macrifaad kuso celisay waa cayn alula macrifaad sheegtay macrifaad kuso celisay waa cayn alula nakiraad sheegtay nakiraad kusoo celisay waa ayr lula waa hayr alula hadda eeg nakiro ya waa kan halkan kugu tusaali maa fahmin walow qulta uma bictu farasan lakaana farasa hayr alawal waxaa tiri marki hore ishtaraytu farasan uma bictu farasan nakir nakiratun uciidat nakiratan takunu hayr alula tii hore hayrkeedi wey mid baa kugu laaban soo ya macrifaad sheegtay iyadoo nakiraad soo celisay takunu hayr alula macrifaad markii hore ku sheegtay waxaa tidhi jaanii arajulu ninkiibaa i yimiday faakramtu rajulan waa mid kale nin kalean maamusay marka waa afartaasa ka soo baxa nakiraad sheegtay macrifaad ku soo celisay cayn alula macrifaad sheegtay macrifaad kusoo celisay cayn alula nakiraad sheegtay nakiraad kusoo celisay hayr alula macrifaad sheegtay nakiraad kusoo celisay hayr alula u fiirso beytka xaggoosu inoogu qorayo hadi haadaakani ishaaratun ishaaro weeyaan lilqaacidati almashhuurati fi dalika qaacidadii caanka ahayd buu ishaaraya wanadamaha aljalaal suyuuiyu fi alfiyati cuquud jumaan waa kitaab balaawi uma min alqawaacid اlmushtahira إda atat nakirat mukarara tagayara wain yucaraf hani twafaqa kada almucarafani shaahiduhu ladii rawaynaa musnada lan yagliba lyusrayni cusrun abada uma min alqawaacidi qawaacidda waxaa ka mid a almushtahirati caanka idaa atat markay timaado nakiratu nakira markay timaado nakiradaasoo mukararatun la soo celceliyey takaayara way isku mukaayaroobaano tii hore tuaan ahayn bay noqota nakiraad timiday nakiraad sheegtay nakiraad kusoo celisay waa hayr ula wa in yucaraf thani ka labaad haddii la macrifeeyo nakiraad sheegtay macrifaad kusoo celisay tawaafaqa way iswaafaqayaan oo isku mid bay noqonayaan kada lmucarafaani labada mucarafna waa la labada mucaarafna waa lamid mid macrifaad sheegtay macrifaad ku soo celisay waa sumid muxuu noo sheegay nakiraad sheegtay nakiraad soo celisay waa hayr ula nakiraad sheegtay macrifaad kuso celisay waa cayn ula macrifaad sheegtay macrifaad kuso celisay waa cayn ula mid buu ka tagay midkaasi waa maxay macrifaad sheegtay ya haye haye ah, macrifa dhe macrifa horeysay macrif horsena kiraa dambaysa waa hayr alula xabadaas buu ka tegey shaahiduhu shaahidkiisu alladii kawayra weyne aan werine musnadan xaalo u yahay lan yaliba lan yakliba alyusrayni laba yusri laba fudayd ka qaalib noqon maayo cusrun culays abadan weligii laba fudayd ya ka qaalib noqon maayo hal cusri hal culays ya aayadda qur-aankii wey faina maa alcusri yusran ina maa alcusri yusran faina maa alcusri alcusri maxaa ku jira al maxaa lagu soo celiya fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri macrifo macrifo lagu soo celiya waa cayn alula cusrigu waa midun marka soo ma nakiratun uciidat nakiratan takunu hayra alula midkee badan marka markuu culays kugu dhaco yusrina wuu ka horeeyey yusrina wuu ka dambeeya marka soo culayska maxaa ka hor yusrina wuu ka horeeyey yusrina wuu ka dambeeya haddana tan fahansani ma saa ma ohan soo ma markaasaa taasna waa inta ka soco sheekh wama alatii asha litacriif ljinsi jinsiga macrifayntiisa usugnaatay faka qawli ka odhahdaadiy wixii lamid a ah weeyi arajulu ninku afdalu isaga ka fadli badan min almar'ati gabadha waidaa lam turid markaanad ula jeedin rajula nin markaanad ula jeedin weyi bicayni rajulka cayntiisa walamra'atan haweeneyna aynad ula jeedin bicayniha caynteeda wainama aragta waxaad ula jeedaa ana haadakan aljinsa ee jinsigii min xayu huwa meesha huwa isagu huwa jinsigu mawjuudun mid jira u yahay afdalu waa mid ka fadli badan min haadakan aljinsi jinsigaa min xayu meel huwa jinsigu mawjuudun mid jira u yahay walaa yasixu asixi maayo an yuraada in loola jeedo bihaadakan ana kula waaxidin mid kasta oo min arijaali ragga kamida ayaa afdalu ka fadli badan waaxidatin mid kasta oo mina nisaai dumarka kamida waayo leana alwaaqica sida dhacday he multabisu wuxuu ku dhehnaaday bikhilaafihi yani madkuurkan khilaafkiisa wakadalika qawluka saasoo kale qowlkaaga ayaa ah ahlaka naasa dadkii waxaa halaagay addinaaru dinaar iyo wadirhamu dirham iyo wa qawluhu tacala ilahay qowlkiisa wajacalnaa waxaanu ka abuurnay min almaai biyaha xaqiiqadooda kula shayin shay kasta shaygoo xayin nool wa alal asha oo haadihi tani hiya iyadu allatii taweeyi yucabaru laga cabira canha iyada bijinsiyati jinsiya laga cabira wa yucabaru waxaa laga cabiraa canha iyada aydo noqode iyada cadaynteeda usugnaatay wabilati ta ayaa laga cabiraa libayaani lxaqiiqati xaqiiqada cadaynteeda usugnaatay waa ti jinsiyadeed ma bayaanuljinsina waa la dhadaa bayaanulmaahiyatina waa la dhadaa bayaanulxaqiiqatina inta waa isku mid waa wujuudkii mantiqigiibana la galay waa wujuudkii habeenkii dh caalamujinsiga kusoo dhex doodan waa isku mid maahiyada shay iyo xaqiiqada shay waa isku mid maahiyatu shay iyo xaqiiqatu shay waa shay macnaahuma waaxid saxiix walala n waa wujuud dihniye iyo wujuud khaarijiyaa jira sooma marka iminka eeg kolkaan leenahay alrajulu afdalu min almar'a rajul bimacnaa waa jinsu rujuuliya iyo jins lunusiya jins lunha waxaad suuraysanaysaa xaqiiqadii ragnimo waxaa kaloo suuraysanaysaa xaqiiqadii dadignimo xaggenaad ku suuraysanaysaa dihniga idan xaqiiqada raganimada ayaa ka fadli badan xaqiiqada dumarnimo shaahidkeeguna waa maxay de ambiyadu rag bay ahayn sooma ya ambiyadii baa ragga ku jirta de ya oo rusushii baa ku jirta sooma ya oo cidda madaxweyne noqonaysaa de waa nin sooma marka eeg waxaa la kala fadilayaa maaha fardi fardi heblaaya hebel baa heblaaya ka fadli badan maaha dumar badan baa dhulka ku dhigaya laakiin maxaa loo jeedaa xaqiiqada raganimo ayaan eegana sheekh baa ka fadli badan xaqiiqada dumarnimo ee fardi fardi ma isbau ku cabira ma laqmada maan ku celiya marka soo si fiican maydaan fahmin marka waxaa la kala fadlilaya waa laba jinsiun ee maaha fardi fardi de marka taasi wa libayani alxaqiiqa la dhada yada libayani alxaqiiqa la dhada wuxuu yidhi de wax adag kuma jirta inta ma ku dhaafnaba mawaqsiyo adag baa ku jira maya kuma jiro wa ama latita listiqraaqi wa ama lati asha listiqraaqi maanshaynta u sugnaatay facalaa qismayni fa kainatu calaa qismayni fa hiya iyadu calaa qismayni kainatun calaa qismayni laba qaybood dushood bay kusugnaatay ta lilistiqraaqi cahdigi muxuu noqday cahdi dikriya iyo cahdi dihniya iyo cahdi xuduuriya jinsiyadiina maxay noqotay litacriif jinsi iyo ama litacriif mahyi aw litacriif xaqiiqa macnahuma waaxid iyo lilistiqraaq afraad jinsi iyo listiqraaq sifaat afraad intba kusi kala sheegaya wa ama lati asha lilistiqraaqi maanshaynta u ahaatay facala qismayn waa laba qaybood lianna istiqraaqa maanshayntu ima an yakuuna inuu hado istiqraaqaasi biictibaari xaqiiqati afraadi afraadda fardiyada xaqiiqadooda fiiradooda inuu ahaaday aw biictibaari sifaati lafraadi afraadda sifaadkooga fiiradooda inu ahado waa mid waxay maanshaynaysaa ama waa afraadda oo dhan ama maahe waa afraaddu sifaad ay leedahay labadaasaa loo qabanaya istiqraaqi falawalu ka hore naxwiga khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaalo u yahay daciifan xaalo yahay waan isla fahnay ma marka u fiirso iminka taasi maxay maanshaynaysaa afraadi insaan ka maqani halkan ma jiro oo isagu awood isbidaya mu jira isagoo daciifa mid kasta la abuuray oo shahwadiisa aan iska hanan karayn cidda cidda ilaahay uu ilaaliye mooyaane marka taasi waa maxay waa alistiqraaqi xaqi waa alistiqraaqi xaqiiqati afraad ay kullu waaxidin mid kasta oo min jinsi linsaani insaanka jinsigiisa ahi daciifun waa mid tamar daran cid ka baaqday ma jiro wathani ka labaadna naxwu qawlika waa odhanradiyo wixii lamid a ah tirahdid anta rajulu aduu nin baa tahay de ma rag o dhan baa ninkan ku dhex jira wadaatu laa tadkhulu cala daati daat daata ma dhex gasho waxaa loo jeedaa ayiljaamicu ka kulmiyey baa tahay lisifaati rijaali ragga sifooyinkooda ya sifooyinka almaxduud mudati lamahdi sifooyinkii raggu ay lahaayeen ee wan wanaagsana hadday deeqsinimo tahay hadday geesinimo tahay hadday cilmi tahay hadday kaadsiimo iyo ka fiirsasho hawlaha laga fiirsado tahay wixii o dhan baa kugu dhan waad fahamtay ma tanna waa maxay afraadu sifaadkii ay lahayd ayay camimaysaa tanade or waa isla waka wa daabit ulaa ta an yasixa waa inuu asaxo xuluulu kullin kulli inuu dego maxalaha asha booskeyga alaa jihati aqiiqati si xaqiiqana waa inuu u asaxo alaa jihati alxaqiiqati si xaqiiqa ah muxuu ku yidhi ta hore baabidkeedu oo ah listiqnaaqi xaqiiqati lafraade meesha asha waxaa degi kara lafdiga kulli baa degi kara xaqiiq ahaan buna u degi karaayo yani majaas ma ahaate fa inahu shaniye low qiila hadii la odhan lahaa wakulia waa la abuuray kulu insaanin insaan kasta waa la abuuray daciifan xaalow ya hadii la odhan lahay lemka waa qur'aane ya lasaxa waa asixi lahaa dalika qawlkaasi waa asixi lahaa calaa jihati alxaqiiqati si dhabuna waa asixi laha kullu booskeygaa la gelin lahaa ya sax buu noqon lahaa de weliba si xaqiiqay u degi lahayd waa te waa listiqraaqi xaqiiqati alafraad wadabitu thaniyata labaad daabitkeeduna an yasixa waa inuu asaxo xuluulu kullin kulli degitaankeed waa inuu ansaxo maxalaha booskeega u dego calaa jihati majaasi si majaasana u dego ah, waa si majaaza xaqiiqa maakani ya si iska majaaza oo iska iddaca ahaana unbu u degaya waayo fa inahu shani eeg fa inahu shaniye low qiila haddii la odhan lahaa anta adigu kullu rajulin nin dhammaantii baa tahay la saxa dalika qowlkaagaasi waa asixi lahaa calaa jihati lmubaalaati ku xeeldheeraasho jihadeed mubaalaqada waa la iddice sheegashaa la dhahda waa lagu ducoodo la sheegta calaa jihati mubaalagati mubaalaqa iyo sheegasho jihadeed buu u asixi lahaa haddee la odhan lahaa anta kulu rajuli kama qaala alayhi salaatu wasalaam sidau rasuulku yidhi kullu saydi ugaar dhamaanteed fii jawfi lfara dameer dibadeedka calooshiisa ku jirta ugaar wii ku macaan iyo wixii ay lahayd oo dhan bada loogu tegayaba dameer dibadeedkahe calooshiisa ku jirta maxaa la adeegsaday lafdiga kuli adeegsada lafdiga he kuli ayaa la adeegsaday iyo wa qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa laysa cala llahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fi waaxidin laysa cala llahi bimustankirin an yajmaca alcaalama fi waaxidi waa baxru sariic laysa cala llahi bimustankirin an yajmaca alcaalama fi waaxidi laysa maaha buu yidhi an yajmaca alcaalama ay jamculcaalami caalamka kulmintiisa fii waaxidin mid lagu kulmiyaa bimustankarin mid la inkirayo ma aha cala dushi ilahay waa awooda ina allaha calaa kuli shayin qadiir sifaadka ragga o dhan ay leeyihin caalamka o dhan ay leeyihin mid keliya in lagu kulmiya ya waa mid dhici karta ilahay waa awooda ilahay inuu ku kulmiyo waxaa iskale ninkii la odhan jiray abunawas abunawas ba iskale ya layse ismigeegaawa calalahi lagu tacalujinayada bimustankarte ya ismigeedi awe waa ka halkaa laga dhalaalinayo an yajmaca ay jamculcaalami de kolkaan macnihi oonaya saa ku yidhi laysa ma aha an yajmaca alcaalama ay jamculcaalami caalamka ururintiisa fi waaxidin mid lagu ururiya bimustankarina waa khabarkeegii de oo ba la geliy ba lagu siyaadiyey bimustankarin alaysa allahu bikaafin cabda so ba laguma siyaadin jiray khabarkeega bimustankarin mid la inkirayo cala llahi ilahay dushi abunawaas ba iskale abunawaasna gabaygiisa fi luati walaa fi adabi fi luati walaa fi nawi looma daliishado istinaas baa loo keeni leyihin culamadu waa iska istinaas waa waheshi un weeyaan waa waheshi un weeyaan waaya waka markaa daliilahaan buu usoo qaatayta halkaa waxaa naga dhamaaday alihi aalatu tacriifkii halkaasu kugu dhamaaday wuxuu yidhi saad waa asalkii waa matnigii wey wa ibdaalu laami laamta in la bedelo miman mim in loo bedela luqatun waa luqa xamiriyatu bay idhahdeen xamiratun ya xamir masha xamir waa ximyariyatun weyan iska ilaaliya wa ibdaalu laami laamta in loo bedelo miman mim in loo bedela luqatun waa luqo luqadaasoo ximyariyatun ximyariya ximyariya loo nisbeeyey xumayr biwasni jurhum halkaasa loo nisbey waa qoom carab kamida wey waqad wa ibdaalu laami laamta in la bedelo miiman miim in loo bedelaa luqatun waa luqo luqadaasoo xumyeeriyatun xumyeeriye loo nisbeeyey sharax eeg laamti maxay sow aalatu tacriif mayn aalatu tacriifkii baad ka dhigaysaa miim am ba iska noqonaysa am am taasi haddaba yaa adeegsada macarab dhan ba adeegsada maya nimanka reer ximyar la ydhaa ba adeegsada war masle fahne waaba intaade macnuhu wuxuu yidhi luqatu ximyarin reer ximyar luqadoodu ibdaalu laami al laamta al in loo bedelo wey miman mim hamzadii ma aada laamtii baa loo bedelaya mim waa yahay waqad takalama waa hadlay annabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu biluqatihim luqadooda waa ku hadlay id waktiba u hadlay qaal uu yihi nebigu laysa minim biim siyaamin fi safar luqada quraysheed ku hadlo xadiisku waa saxiix labada labadaba way jiraan laysa min albiri asiyaamu fi safari luqada quraysh waa saade luqada raxmigana waa maxay laysa min imbirim siyaamin fi safar waa iyadii oo ashi un miim loo bedelo laysa ka mid maaha mina mbiri wanaaga am siyaamu soom fi safari safarkii dhexdiisa la soomo soo ma aragti ya waayahay marka ashaasina shardi male ama qamarye ha noqoto ama shamsiye hatat intii tajwiidka lagu barin jiray ama shamsiye ha noqoto ama qamariye ha noqoto intiiba halkan ku jirta eega asafar ka waran waa shamsiya asiyaam ka waran waa shamsiya albiru ka waran waa qamariye de soo ma waa qamariye wey qamariye iyo shamsiya meelaha kale iyaga lagu daraaseeya waa yahay kolkaa luqada ree reexmir waa sida waa in ashi loo bedelo halkii ahayd albiru asiyaamu asafaru maxaa la odhanaya am biru am siyaamu am safaru laamkii un baa loo bedelayaa mim waana luqatu le ximyar ma luqatu carab o dhan ba waa luqatu ximyar wey wa calayhi ibdaalkaa dushiisa dhe wa calayhi ibdaalkaa laamka loo bedelayo mim dushiisa ayuu ahaaday qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa daka khaliili waduyuwasinuni yarmi waraai bimsahmi wamsaalima wa baxru munsarixe oo munsarix wey daka khaliili waduyuwasinuni yrmi waraai bimsahmi wamsalima way iska kedkedadan yihin daaka kaagaasi khaliili waa saaxiibkay waduay alladii kii weeyi yuwaasilun i xidhiidhinayay yarmi xaal u ganayo waraa'i aniga gadaashayda bimsahmi leeb buu xagga dambe igaga ganaya wamsalima iyo dhagxaan waaweyn ya saaxiibku waa inu ahaado sadiiqun saadiqun fi eh, suxbati wuxuu ku leeyay markaan is joogno waa saaxiibkay dhaba markaan sii jeedsadana ya gantaale waami ba agga dambe ganaya ya mar alla markaan ka tago wuu iga faa'idaysanaya xumaantii aan lahaa o dhan ba faafinaya weyda wixii aan lahaa o ila rag saaxiiba waxba uma kala qarsoone waxba kala qarsoon waa maya wey markaan wada joognana waa daacad kaasina ma fiicna iska waa mustaxiil wey ya ruux waa ka dhab sheego saaxiibtinimada waa inan xagga dambe dhagxaanaan kaga tuurin <laughs> ya waa ceeb wey markaa maxanujeedkanu ka socnaa imika waa maxay assahmi bay soo muxuu cabiray amsahmi asalima bay ahayd muxuu cabiray amsalima misle faninta daaka kaagaasi bu ihi khaliili waa saaxiibkay waduna wa dudii reetayde wadu-ay alladii kii weeyi yuwaasilu xidhiirinay yuwaasilu xidhiirinayo huwa isagu ni aniga yarmi xaalu ganayo ayuu saaxiibkay yahay waraayo aniga gadaasheeda wuxuu ku ganayaa buu yidhi bimsahmi leeb wamsalima iyo dhagxaan waaweyin bu agga dambe igala dhacaya waka halkaa waxaa na nooci shanaad annawcu saadis wlmudaafu mudaafkii weeyi wlmudaafu mudaafkii weeyi ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidko mimaa kii kamida dukira la sheegay huwa ladiga wa huwa mudaafku bixasabi ma mudaaf ilayhi qadarkiibuu ahaan yudaafu la tiiriyey huwa mudaafka ilayhi mudaaf ilayhiga loo tiiriyey ila mudaafa ka la idaafeeyey mooyaane ila damiiri damiir loo idaafeeyey mooyaane fa kalcalami fa huwa mudaafka damiirka loo idaafeeyey kalcalami waxaynu soo marnay shan bayn soo marnay shanta kii u horeeyey kadib wuxuu adeegsan jiray uma iminka wuxuu adeegsaday wow yaa ka jawaabaya muxuu uma mudaaf u odhan waayde ila hawl baa socote tartiibku wuu dhamaaday kana u darajo hooseeyo maaha macneedu saasay noqon lahayd iminka ta eega waxay noqon lahay haduu odhan laha uma almudaafu uma yalii maxaa inoogu soo dambeeyey uma yalii duladaati almudaafu inoo odhan soo ma ma jirto kan uguma darajo hooseeyo kan iguma derajo hooseeyo in igu derajo hooseeyo hamoodina kolbaka loo tiiriyunbu halkiisii taagan yahy ya marka isagu muxuu raacayaa saaxiibkiibuu raacaya saaxiibkiisu saaxiibkiisu yimi ma nodo ya waa tabtin wey saaxiibku hadduu wanaagsan yahay saaxiibkiina u wanaagsanaan hadduu xun yana wa xumaan markaa isna derajada saaxiibki kaloo idaafeeyey uu taagan yahay unbu isna taagnaanaya maynan taasunayn waka marka wuxuu yidhi walmudaafu kii la idaafeeyey weeyi adamiiru weeyi uma alcalamu weeyi uma alishaaratu weeyi uma almawsuulu weeyi uma duladaati weeyi wlmuaafu weeyi halkaas ku cadfaya wlmudaafu kii la tiiriyey weeyi ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidko mima kii kamida dukira la sheegay fuaad mise la sheegay shan waka wa huwa muaafku bixasabi ma muaaf ilayhi qadarkiibuu ahaan yudaafu la idaafeeyey huwa muaafka ilayh mudaaf ilayga loo tiiriyey kolba mudaaf ilayga loo tiiriy qadarkiisa taagnaanaya ila muaafa ka la idaafeeye mooyaane ila damiiri damiir loo idaafeeye fakal calami lato isagu calamku lamid yahay calamku he lamid yahay sharax annawcu nooca noocaa saadisu lixeeya noocaasoo min almacaarifi macaarifta ka midi maa ismi weeyaan udiifa la huwa ismiga ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidkoo min alkhamsati khamsada ka mid a khamsada almadkuurati lasoo sheegay wadalika bsalinaxu ghulaami adoonkaygii waghulaamu zaydin zayd addoonkiisii waghulaamu haadakan addoonkiisa waghulaamu ladii kii addoonkiisii fi daari daarta ku sugnaa maxaan fidaar ugu daray mustae fidaar kama jeri karo e waa siladii ismiga mawsuul waxaa cayimayaaba waa maxay siladaaba dee ka dhigaysa silada kahor muxuu aha mubham buba ila mubham baa lasla idhahda mubham xilli muu mubham yahay qabla sila bacda sila muxuu noqday tacriifu noqday saxiix wala la tacriifu noqday iyo wa ghulaamulqaadi qaadigii ghulaamkiisa wey marka eega waxa loo idaafiyey ka warraya maxaa loo idaafiyey damiirkii dharta ghulaami ma maxay damiirkii hulaamu zaydina caalamkii hulaamu haadana hulaamu ladii fi daarina hulaamu qaadina dul adaadkii minan tartiibtii unbuu kugu tusaaleeyey bade ya tartiibtii unbuu he kugu tusaaleeyey shuruud buu leeyay laakiin shuruud ayuu leeyahy saddex shardi baa loo shardeeya ko muaafku waa inaanu ahayn waصfi mudaafku anlaa yakuna mudaafu waصfan wlmudaafu ilayhi macmuula lilwaصf lihada lwaصf mudaafku waa inaanu ahayn waصfi ismi faacilo kaliya mudaaf ilayhiguna waa inaanu macmuul u ahayn waصfiga haddee taa noqoto idaafadaas maxay noqonaysaa idaafa lafdiya idaafadan doonana wa maxay waa idaafatu macnawiya idaafadan doonana wa maxay waa idaafa macnawiya ayaa tacriif mudaaf ilaygu ka kasbadaa mudaafka takala tkii lafdigu ma la takfiifinaya iyada or mayna basidayn jaaa daaribu zaydin alaana imika ka waran ya jaaa waxaa yimiday daaribu zaydin daarib ma wuxuu ka kasbanaya zayd muxuu ka kasban waa takfiif lafdigu ma la takfiifinaya jaaa daaribun zaydin halkaad ka horinlay waayo daarib muxuu ku camal falayaa zaydin daba ku camal falaya takfiifun ba um, um, um, keliya un bay ka kasbanaysa waa fudaydintaas hadalkunba la fudaydinaya lakin maxa idaafada inay macnawiya tahay taasaa kala kasbanaysa tacriif soo hal shardi maa shardiga labaad wa anlaa yakuna mudaafu mutawaqila fi libhaami ibhaamka waa inaanu ku xeel dheeraan waxyaalo asmaa waxaa jirta mutawaqilatu fi libham ladha sida hayru iyo mithlu iyo kuwaas waa mutawaqilatu fi libhaam ma macrifoobaanba saxiix wala la shardiga saddexaad wa anlaa yakuna waaqican mawqica nakiratin nakira meesheeda waa inaanu dhicin jaa zaydun zayd baa yimid de waxdahu waxdahu iminka ka waran waa macrifa soo ma ya damiir baa loo daafiya waa macrifa de may meel nakir u dhacay meel nakira waa maxay meel xaalo u dhacay xaalada mayna nakirahayn xaalada iyo tamyiiskiiyo nakira ma meel nakira maadama dhac waaba la awilaya waxdahu geel maxaa la iska odhan munfaridan saddexdaa mid kamid a waa inaanu ahayn suaal waayahay ulaam hada ulaamu haada ismishar lama idaafeeye ulaamu ismishar ma la idaafeeya ya hay hay haddaaso tan la idaafeeye ya mutaaf bu noqonaya mudafili bu noqonay mudafiriin bu noqonaya lakin tasawufan eeg asbishaarada may taafiya markan kule waa inaad fahmi kartid lamay taafiya ah anagu bimacnaa isagaan mutaaf noqonayn oon u baahnayn mutaafiley laakin isaga mutaafiley wuu noqon karaa de eeg halkan gulaamu maxay maa la yidhi hada saas ya male sooma marka waxay noqonaysaa isagu mutaafiley wuu iska noqon karaa laakin mutaaf le noqon karin wrutbatuhu muaafka rutbadiisa fi tacriifi tacriifka dhexdiisa ugu rutba ihi ka rutbati maa shay rutbadii weeyi udiifa la tiiriyey udiifa loo idaafeeyey huwa muaafka iley muaaf iley falmuaafu ka la idaafeeyey ila calami calamka loo idaafeeyey fii rutbati lcalami lato calamka rutbadiisuu taagan yahay ka calam loo tiiriya calam loo idaafeeya muxuu noqonaya rutbadii calamka wlmuaafu ka loo idaafeeyo ila ishaarati ishaarana fii rutbati ishaarati ishaarada rutbadeedu taagan yahay ya booskii ismishaaru ismisharu halku degana ka saddexaad saddexaad buu fadhiisanaya wlbaaqi kadalika wakada baaqi lato inta soo hadhayna waa sida dee ku daba wadi maayun bu kuleeyahy kii ismi mawsul loo idaafiye ismi mawsul kii duladaadka loo idaafiye duladaadki war mayna saxayn ya ila muaafa istismu keenay ila muaafa ka la idaafeeye mooyaane ila damiiri damiir loo idaafeeye mooyaane falaysa ma aha mudaafka damiirka loo idaafeeyey fii rutbati mudmari mudmarka darajadiisa isaguma taagna inamaa huwa muaaf damiirka loo idaafeeyey kanu fi rutbat calami calamka rutbadiisu taagan yahy wdaliilu daliilka u daliil ay wadaal ka kutusinaya calaa dalika arrinka anaka adigu taquul waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray zaydka oo saaxibika saaxiibkaya ya zaydka oo saaxibika ya saaxiibkaya suaal haadaa usaamatu muqbilan malfarqu haadaa usaamatu muqbilan iyo marartu bizaydin saaxibika midna waad xaalaysay midna waad sifaysay ma alfarqu baynahuma haadaa usaamatu muqbilan xaalo yahay baan ishaarayaa iyo marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydka oo saaxibika maxaad ugu kala eexatay haye haye de usama muna macrifayn usama ma nakira usama xagga macnaha haye ismu jinsigu nakiratun fi lmacna nakira lakin muxuu kaga duwan yahay imsarimad buu kaga duwan yahay haye yakunu mubtadaan bilaa musawaqin haye yakunu saaxiba xaalin bilaa musawaqin sida halkan oo kale de laba wain wujida fiihi cilatun taniya laa yansarif haye alnama geli karta mucarifiya haye wakaa looma daba keeni karo walaa yuncatu binakira soo ma marka calamu jinsiga wayaan kaasite ee kala garaado kana waa calamu shaksi zayd mana calamu shaksian kaasina waa calamu jinsi iyo iska kaa gelin marka de midna calamu shaksi dhe midna calamu jinsi dhade manaha inta sheek iyana ilawa iska kaa yar khaldame hadii kale midna calamu shaksi baa la dhaha midna calam kaa la leeyahay waa calamu jinsiga waxa ka dambeeya waa la xaalaynu kana waa maxay waa calamu shaksi isaga waa sax misl fani fatasifu haddaba waad sifayn alcalama calamkaad sifayn bilismi ismiga ayaad ka sifayn ismiga almudaafi loo tiiriyo ila mudmari mudmarka falow kaana haddii uu ahaan lahaa ismigaasi fii rutbati damiiri falow kaana haddii uu ahaan lahaa ya muaafku de fii rutbati damiiri damiirka rutbadiisa haddii uu ahaan lahaa lakaanat sifatu sifadu waxay ahaan lahayd acrafa mid ka macrifo badan min almawsuufi mawsuufka wadalika arrinkaasi arrinkee wnu ifati acrafa min almawsuufi laa yajuus ma banaano cala asaxi qowlka asax haddiyaan qaban qaacidada faan qaacida iga jabasa bule sheekhu qaaciday naga jabasa qaaciday naga jabasa waa maxay markaynu nidhaahno marartu bizaydin saaxibika zayd iyo saaxib maxay isku yihin horta la la la zayd iyo saaxib maxay isku yihin sifiya mawsuuf dhade ama naxtiya mancuud kee sifa saaxibbaa sifa zaydna waa mawsuufkii ama waa mancuudkii soo ma haddaba mancuudka iyo nactiga mid midk macrifo badan mancuudka dhe a mancuudka sooma mancuudka haddaba imika waxaa ka dhalanaya inuu nactigii he ka macrifo bato mancuudkii ka macrifo bato maadaama loo idaafeeyey damiir damiirkuna uu ka sarreeyey calamka mina qaacidada kaa jabin marka si ayna haddaba qaacidadaasi ayna kaaga jabin baa la odhanaya war soo yar dabaalno oo rudbadii calamkaan keenno marka isku maxay noqonayaan isku mid bay noqonayaan marka maxaa la doonaya ama inuu sareeyo mawsuufku oo sifada uu ka sareeyo ama inuu isku mid noqdaan ama inuu nactigu hooseeya saddexa midun baa la doonaya inuu sareeyo lama doonayo waa ka xagga hoose kaale lianna alxikmata xikmadu taktadii waxay keensanaysaa an yabda'a almutakalimu qofka hadlaya inuu ku bilaabo bima huwa acrafu waxa macrifada badan fain iktafaa bihi haddii uu ku kaaftoomo almukhaadabu mukhaadabku fadaaka falamru waadix arrinkuu iska cadiya qof waad wada sheekaysanaysaan kadib hawsha waxaad uga bilaabaysaa ka macrifada badan leh waad fahamtay ma walam yuxtaj ilaa nactin walam yaxtaj una baahan maayo ilaa nactin nactina u baahan maayo qofkii wuu fahmay kii macrifada badnaa nacti iyo in la sii sharaxo uma baahan maayo wailaa hadii kale zaada min anaxti nactiga wuxuu ka ziyaadsanayaa ma yasdaadu bihi mukhaaabu macrifatan wax mukhaadabku ka ziyaadsanayo macrifo marka kusii kusii fahmaya weyda macnuhu uu kusii fahmaya marka waxaa loo baahan yahay inuu hooseeyo nactigu mancuudka uu ka hooseeyo saa darteed khulaasadu waxay noqonaysaa mudaafku rutbada mudaaf taagan yahay ilaa marka damiir loo idaafeeyo mooyaane marka damiir loo idaafeeyo wuxuu fadhiisanayaa martabadii calamka u fadhiisanaya ah, ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiri si ayna qaacidadaa soo jabin almubtada walkhabaru mubtadii khabarki halkaa ka bilaabmaya uu tegey kitaabka ya mufradaadki halkaas ayna kaga dhamaadeen halkaa waxaa ka bilaabmaya ya jumalkii wixii tarkiibka aba ah halkaa ka bilaabmay wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk